gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xogores idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h mar kale habe wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo talaada ay sii baxayso arbaco ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay saddex labaatanka bisha koowaad ee januari sanada labada kun qodobada caawa barnaamijka xogoraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo si kulul uga hadlay xaaladda itoobiya ee faragelinta ay ku sameyneyso qeybo ka a ah soomaaliya iyadoo uu madaxweynuhu ee ka hadlay sidoo kale ciidamada gudaha soomaaliya ku sugan ee dalka etoobiya ka tirsan haddaba waxaan eegi doonaa jawaab celinada su-aalo laga weydiiyey madaxweynaha arimahaas runtii waa luqad adag waana ani barnaamijka waa daawaday markaad fiiriso madaxweynaha luqad adag buu ku hadlay dowladda ethoobiana wuu kula hadlay markii su-aal ahayd markii la weydiiyey madaxweynaha ra-iisul ma la hadashay markuu dhahay maya maya kusoo celceliyey waxaa sidoo kale caawa barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaan maraykanku waxa ay sheegeen inay duqeymo ay ka fuliyeen eh, diyaaradaha dagaalka ah ee maraykanka deegaano hoos taga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sidoo kale waxaa barnaamijka xog waraysi ku maqli doontaan iyadoo la filayo in biri ay kulan yeeshaan baarlamanka labada gole kaas oo looga hadlayo wax kabeddelka dastuurka ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada ay ka digeen kulankaas waxaana ay sheegeen in ay ka dhalan karto xaalad faraha uu ka baxo dalka haddaba waxaan eegi doonaa kulankaas wax laga filan karo arrimahan sidaan u waaweyn oo kale markii baarlamaanka la horgeeyo waxaa hore u arki jirnay in xakameyntii baarlamaanka guddoomiyaha gacantiisa ka baxdo oo buuq badan iyo gacanqaab xildhibaana maar qaarkood dhex mari jiray marka waa la dhowrayaa bal joogu siduu noqon doona qodobadaas iyo qodobadii kale inugu soo korro intaynu ku guda jirno barnaamijka ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan ee sidoo kale qaybka barnaamijkeenna gabagabadan waxaad ku maqli doontaan wariyeyway halaanin weydee wehelkay rumaado waayahaa cabdulla maxamed sheeke ayaa farsamaynaya waxaan ahay siciid cabdiraxmaan cali waa mar kale xog ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhlig iyo beenta iyo baraka'a ah iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobad toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadab la'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allahaynaga nabadgesho nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah nabad nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baaba'alayda jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahaynaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladdana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo derisada iyo dowladdana dawladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo joojiso khalkhalka iyo khilaafka allah aynaga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatulijaaba nooga yeel carrabka yaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi ka guriguri ku lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay aynu ku bilaawnaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa waraysi siiyey telefishinka caalamiga ah ee aljaziira uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan faragelinta etoobiya ay ku sameysay soomaaliya iyadoo uu sheegay in ay sharciga caalamiga ah iyo nidaamka diblomaasiyadda ay ku xadgudubtay etoobiya waxaa sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ugu hambaliyey kulankii ay wada yeesheen markay jabuuti ku shireen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi taas bedelkeedna maalin kadib uu heshiis la saxiixday muuse biixi waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tilmaamay arrinkaas wax laga xumaado madaxweynaha ayaa sidoo kale wax laga weydiiyey ciidamada ku sugan gudaha soomaaliya ee dalka etoobiya ee admis ka tirsan waxaana uu sheegay in sharci ay ku joogaan gudaha dalka aysanna qeyb ka noqon karin arrimahaas arrimo badan ayuu madaxweynuhu ka hadlay waxaan wax ka weydiiyey wareysiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kaga hadlay xaaladda dalka iyo faragelinta etoobiya falaqeeye eh, cabdirasaaq cali xasan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda soomaalida runtii asalaamu alaikum warahmatullahi barakaatu marka hore waa salaamaya dhegeystayaasha radio kulmiya dhammaan daafaan meel ay ka joogaan runtii waraysiga uu bixiyay maanta madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud waa wa waxaa laga dheexan karaa waraysi wuxuu ahaa oo kago ka go-naansho ay ka go-an tahay madax banaanida dhuleed ee soomaaliya somalilandna uu ku tilmaamay wadan kamid ah soomaaliya ama Eh, isheeg muxuu aha maamul ka tirsan soomaaliya aqoonsin aan haysan dowlad shisheeyana aan wax oo muxuu ahaa eh, diil aan la geli karin ama heshiis aan la geli karin sababtoo ah waa dareemi kartaa barnaamijkan ama diilkan wuxuu noqon doonaa mid weyn oo barnaamij dhuweed waaye waa barnaamij markii lahaana dowlada xaq u leh oo inay muxuu ahaayen eh, ay heshiis la gasho maamul ka tirsan somalilan wuxuu heshiis lama geli karto runtii madaxweyne hadalkiisa wuxuu ka muuqday waa commitment wuxuu ahaa mid oo adag oo luuqad adagna kuula hadlay dowladda ethoobiya waraysigana runtii wuxuu ahaa waraysi oo jiidasho leh ummad soomaaliyeedna wuxuu unoqday mid oo ay hal garab isku noqdaan Eh, sida isuga soo horjeedaan dowlada etoobiya falka ay damacsan tahay oo dhulka soomaaliya ay tusaale ahaan ay yeelato runtii madaxweynaha wareys uu bixiyey waxaa laga dhexan karaa hmm. eh, madaxweynaha wuxuu dhahay hadii tusaale ahaan eh, muxuu ahaa etoobiya waa isticmaali kartaa badaha soomaaliya muxuu ahaa ayadoo shuruucda caalamiga soo mareyso laakiin awooduma lahan dowlada etoobiya inay dhul oo soomaaliya ay qaadato eh, sida madaxweynaha uu sheegay muxuu etoobiya waxay damacsan tahay dhul geeriya ah inay hesho runtii waa dareemi kartaa heshiiskana waa waa dowlad ma gelin dowlad oo uma dhexaynin runtii waxaa laga dheehan kara waraysi madaxweynaha wuxuu ahaa mid oo adag oo su-aal ahaan oo go-aan uu ka qaatay muddadii ugu dambeysay madaxweynaha wuxuu safaro ku marayay wadamadan ethoopia sorry kulan wuxuu kulan la qaatay madaxweynaha masar wuxuu kasoo kulan la qaatay madaxweynaha boqorka dalka qatar meelo badan oo maray oo arintan ku saabsan oo arrinta oo kasoo asbanaatay arimaha gobolka oo ay tahay soomaaliya inay go-aan cad ka qaadato runtii madaxweynaha dadaalo bixin badan oo bixiyey inay muxuu ahaa eh, ay mid ay tahay soomaaliya madaxbineynada dhuleedna aan lagu xadgudbi karin madaxweynuhu waxa uu sheegay in tallaabo adag ay qaadi doonaan haddii etoobiya isku daydo in ay dhaqan geliso heshiiskii ay la gashay somalilan hadalkaas sidoo kula muuqda waa luuqad adag waana ani barnaamijka waa daawaday markaad fiiriso madaxweynaha luuqad adag buu ku hadlay dowlada ethoobiana uu kula hadlay markii su ahayd markii la weydiiyey madaxweynaha ra-isul waaraha ethoobia ma la hadashay markuu dhahay maya maya kusoo celceliyay oo ahaa waryahan uu weydiiyey oo waxay ahayd in maxaawlaali markii la weydiiyey wuxuu dhahay dowlad etoobiya ayadaa qalalaasa abuurtay ayadaa dhibaatada kow ka ah dowladana suxaala wuxuu dhahay somalilan waa maamul ka tirsan soomaaliya ayaga waa la xiriiri karaa wixii etoobiya waa kala hadli laakiin awoodu malira awood etoobiya inaan la hadlo sababtoo ah qalalaasaha waxaa kow ka ah etoobiya bilowday ayadan su-aalahaan ayadaa laga rabaayo inay su ay ka hadasho marka argelin ka daheyso tusaale markaa heshiiskan weli waa ma dhaqan gelin sida aan rajaynayana oo muxuu ahaa ii sheegeen heshiis dhigangala ma noqon doono sababtoo ah dawladda go-aanka ay qaadatay iyo meesha ay ka joogto waa dareemi kartaa sidoo kale dawladda waxay dabada la gashay baa dareemi kartaa dowladda masar iyo dowlado kale oo muxuuah si ay garab u hesho marka waxaan rajaynaynaa tusaale ahaan ethoobia awood uma laha aan isleeyahay yani inay dal soomaaliyeed ay maalgashato ama awood ay ku adeegsato sababtoo ah adduunyada xeerar baa yaalo hmm. si gaara ah africa ama adduunyada kale markii la fiiri xeerar dowlaad u yaal waxay tahay in dowlad dowlad kale aanan ku xadgudbi karin muxuu ahaa ii sheeg aysan muxuu ahaa Eh, eh, xadgudubkana kusameyn karin dowlada kale sida uga jawaab celiye marka la weydiiyey ciidamada ethoobiyaanka ah ee atmis ka tirsanay gudaha dalka ku sugan eh, runtii waad dareemi kartaa amisom waxay ka tirsan tahay waa qeyb kami ethoobia waxay ka tirsan tahay markii la fiiriyo qayb ka mid ah amisom markii la fiiriyana somaalian ethobia mandate bay ku joogtaa wadanka marka fiiri sida ethoobiya tusaale ahaan ma samayn karto sababtoo ah xeerar baa yaalo adduunyada waxaawaaye dowlad dowladkeeda ku maxadgudbi karto sababtoo ah markaa fiirisidna ra-isul wasaaraha ethoobiana markaa fiirisidna asina way ka go-an tahay kole inuu tusaale ahaan oo dowlada ethoobiya ay deked muddo waa dareemi kartaa oo tobaneeyo sano dekeda jabuuti ay isticmaalaysay waa dareemi kartaa marka ethoobiya markaan fiirino markii deked ma rabta dhul dhi rabtaa waa dareemi karta markii tusaale ahaan deked ay samaysan ay samaysanayso waxay kaloo joogta inay eh, tusaale ahaan eh, eh, hare militrin ay samaysanayso dekada zeyl ay ku samaysanayso runtii marka waxaan isleeyahay tusaale ahaan ethoopia maadaama amishan qeyb ka tahay ma awood tusaale inay dhaqdhaqaaqo ay samayso kaasi wuxuu ahaa cabdirasaaq cali xasan oo ka faallada arrimaha siyaasadda soomaalida oo aan wax ka weydiinaya waraysi madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kaga hadlay xaaladda ka jirta bariga afrika ee ka dhex taagan etoobiya iyo soomaaliya iyadoo uu aada markaa kaga hadlay arrimaha faragelinta etoobiya ku sameysay soomaaliya godob dhashiyo alawaada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisindey gelingelin ka daran garya garis hertiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal xog idaacadda kulmiye ee muqdishana waa wada ka imaanaya markan haddii aynu eegno iyadoo la filayo in beri ay kulan yeeshaan baarlamanka labada gole ayaa waxaa qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole maanta ay ku shireen magaalada muqdisho waxaana ay sheegeen inay ka digayaan sharciyada maalinta beri ah la filayo in baarlamanka la horkeeno waxaa sidoo kale ay sheegeen in labada gole aysan u degsanayn sharciyo eh, ay ku wada kulmi karaan sidoo kalena ay ku ansixin karaan sharciyada amaba wax ka beddelka dastuurka ay ku meel marin karaan waxaa ka warbixiyey kulankii maanta ay muqdisho ku yeesheen iyo cabsida laga qabo maalinta berita kulanka la filayo in baarlamaanka ay yeeshaan labada gole xildhibaan maxamed ibraahim macalim oo ka mid ah xildhibaanadii maanta muqdisho ku shiray kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada labada aqal ayay tale kaga yeesheen xaaladda dalka maanta uu marayo iyo damaca itoobiya ay ku doonayso inay ku qaadato qaybo ka mid a ah dalkeenna iyo ajandaha madaxda qaranka ay ku doonayaan in ay ku meel mariyaan qorshe guracan oo lagu qaybinayo ummadda soomaaliyeed xilli loo baahan yahay midnimadooda iyo wadajirkooda eh, waxaa maanta xildhibaanadu soo gaartay fariin kulan labada gole oo wax lagaga bedelaya dastuurka maadaama uusan jirin xeerhoosaad labada gole ee baarlamaanku ay ku wada shaqeeyaan sida uu dhigayo qodobka lix labaatanaad ee dastuurka faqraddiisa labaad kulanka labada aqal ee berri dhacaya ee eh, sida qardajeexa iyo gacanmaroojiska loogu ansixinayo qodobo xasaasi oo dastuurka ka mid a ah waa mid sharci darro ah oo dhaawacaysa sarraynta sharciga iyo midnimada iyo wadajirka dadka iyo dalka waxay xildhibaanada kulanka wadatashiga isugu yimid hoosta ka xariiqeen in dib u eegista dastuurka iyo waxkabeddelkiisu ay tahay waajib dastuuri ah oo uu xil ka saaran yahay labada aqal ee baarlamaanka haddaba ilaa iyo inta laga helayo xeer hoosaad ay labada aqal ku wada shaqeeyaan kulan kasta oo wadajir ah oo ay labada gole yeelanayaan kulankaasoo looga hadlayo wax kabedelka dastuurka waa mid sharci darro ah oo khilaafsan dastuurka dalka waxay xildhibaanadu ka digayaan mas-uuliyadda wixii maalinta berri ah ka dhaca labada gole oo ay qaadayaan guddoonka baarlamaanka kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamed ibraahim macalimu oo kulankii maanta ka warbixinayay sidoo kalena sheegay halista ka imaan karta kulankaas dhinaca kalena cabdi xaashi cabdisalaan oo ka faallada arrimaha siyaasadda soomaalida ayaan wax ka weydiiyey kulankaas wax laga filan karo iyo sidoo kale caleemasaarka madaxweyne dani oo diyaar-garowgiisa uu socdo saameynta kulanka la filayo in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo siciid dani ay yeeshaan uu ku yeelan karo kulanka beri labada gole ay ku ballansan yihiin bismillahi raxmaan raxiim asalaamaa adigii shacabka soomaaliyeedba Eh, intaas kadib sidaa sheegtay berihii baarlamaanka wuxuu kulan oo ajendahana lagu sheegay in wax kabedel dastuurka qodobo ka mid ah eh, wadahadaladii hore u yeesheen heshiisyadii soo gaarin madasha qaranka eh, horey muqdisho ugu qarsoomay waa kulan culayskiisa leh xildhibaana arintaas kasoo horjeedeen muqdisho maanta shir jaraa'id kusii qabteen marka beri xaalku waa la dhoorayaa sida uu noqon doono eh, balse xaaladaha noocaan oo kaleeta arrimaha sidan u waaweyn oo kale markii baarlamaanka la horgeeyo waxaa hore u arki jirnay in xakamayntii eh, baarlamaanka gudoomiyaha gacantiisa ka baxdo oo buuq badan iyo gacanqaab xildhibaanaha maar qaarkood dhexmari jiray marka brines cabsi noocaas oo kaleeta ayaa jirta maadaama xildhibaanadu hadda ay maanta hadla ay sheegeen wixii mas uuliyad halkaa ka dhaco gudoomiyaha baarlamaanku mas-uuliyadaas uu qaadan doonay madaxda wadanka ugu sare sida ay sheegeen hadaba marka waa la dhowrayaa bal halka eh, xaalku joogu siduu noqon doona eh, ma laga yaabaa marka kulanka berito inuu dhaco qodobadana la meel mariyo iyadoo ay xildhibaanada baaqaas ay direen aan loo joojin si kastuba eh, jawiga baarlamaanka horta xildhibaanada hadda maanta hadle oo kala oo arintaa kasoo horjeestay waxaad moodaa xildhibaanadii madashaas aan imaanin qaar kamid oo badan ayagan u ololeynaya ayaa jira cawada dhaqdhaqaaqa badan magaalada muqdisho ka jira oo dhinac kastaba uu ku doonayo in mataqaana mucaarad iyo maxaafadba qolo kastaba qolana ay rabto in loo meelmariyo qolana ay rabto siday ku fashilin lahayd dadaaladaas way socdaan marka arin sahlan ma aha horta arrimaha nooca marka baarlamaanka la horgeeya hore looma baran loomana arag in si nabadgelyo ah arimaha sidaan oo kale u culus in uu jawga uu ku dhammaado eh, mara qaar way jiri hore waa loo soo arkay in wax la ansixiyo haddana ay buuq khaylo iyadoo socdaan wixii ay suurta galaan eh, balse ma kasii hordhici karno laakiin balse jawga markaad qiimeyso waxaa dabcan ii muuqanaya arrintan arrin culus inay tahay insan isfahlanayn baarlamaankuna ay eh, jawgooda jawgii hore loogu bartay oo deganaanta badnaa isan eh, wax inay ka bedeli doonta aad moodaa ajendaha culeyskiisa marka la eego eh, eh, balse waxaan wax walbaba laga garan karaa baarlamaanku markuu beri guddoomiyaha soo hor fadhiisto iyo jawiga siduu ku bilaabmo unbaa isfahalaha laga sii arki doonaa waayahay adigu sidee kuula muuqataa in qodobadan la ansixiyo Eh, horta wadanku wadanku dastuurka qabiyada qoryo qoraalku hukuumadooyin badan wadanka soo maray dhamaystirkiisa ay ku fashilmeen eh, in horta dastuurku eh, la dhamaystiro oo qoryo qoraalku ka baxo dhamaan waa laisku wdaraacsan yahay hadda siyaasiyiinta kasoo horjeeda iyo muxaafidka dowladduba balse waxaa lagu kala aragsi duwan yahay waxa weeyaan wadada loo marayo iyo dabcan tilaabooyinka waktiga la qaaday wakti munaasab ah ma yihiin dabcan puntland waxaad moodaa in horey ugu maqneen heshiiska marka la gaaray haddana madaxweynihii oo runtii saciid cabdullaahi bin mucaarad ku ah soo noqday xildhibaanada maanta hadlayna laba qodob ayay dabcan ay doodooda ku saleeyeen ugu muhiimsanayd labadaba waxay dhaheen xeyrka oo labada aqal ku shaqeynayo xeer uu ku shaqeynaya ma jiraan labada aqal baarlamaanku ilaa xeerkaas laga helayo in arrintaa la ansixin karin balse ay soo dhaweynayaan ansixintu eh, dastuurku marka waxaad moodaa qoladiidan in aysan jirin weli eh, qolo kastaba waxay yani diyaar u tahay in dastuurka in la dhamaystiro laakiin waa lagu kala aragti duwan yahay qodobka labaadna waxay sheegeen mm. in waktigan xasaasiga ah midnimadii isku duubnimada etoobiya arrinteeda lagu wajahi lahaa ay dhaawici karto arintan qalqal siyaasada wadanka u keeni karto hadda loo baahnayn in dib loo dhigo waa labada eh, yani ay doodooda ku saleynayan labadaas qodob eh, puntland hadday ka maqan tahayna saameyn ma kusii yeelan karaysaa iyadoo waa eegi doonaa balse laakiin eh, in hore loo socdo siyaasiyiin iyo shacabkaba marka aad warhaysatoba way ka wadaysaman yihiin barnaamijkan dadka qaar waxay ku tilmaamayaan in mashruuc hadda ka ka ahaa sida xukuumadda hadda joogtaba ay sheegtay eh, balse madaxweyne xasan sheikh eh, waktiga doorashooyinka marka gabagabada yahay oo kale barnaamijyada noocan laga hadli jiro waxaad moodaa in madaxweynuhu hadda uu rabo iyadoo waktigii gabaabsiga doorashooyinka aan waktigii doorashada la gaarinba mudaxileedkiisa bilow ahba in wax badan uu qabto isku dayo madaxweynuhu Eh, balse dadka ay leeyihiin eh, waxaa yani loo midnimadii oo lagu qaabili lahaa weli qabya iska ah eh, balse meelmarinta waxaan u dayn doonaa baarlamaanku lakin waxaan iska natiri karin baarlamaanku culayska uu yeelan karo hadduu arintan u ansixiyo ay madaxweyne xasan sheekh guul usoo hoyata ay noqon karaysaa waana saaxadda siyaasaduna wuxuu ku yeelan karaysaa go-aankaas haddii baarlamaanku ansixiyaan in madaxweynuhu guulo uu u faani karo oo mustaqbalkiisa siyaasada qayb kamida geli karto inay noqon karayso arintaa hadii sida uu hadda ay eh, la saadaalinayo ay beri u dhacdo baarlamaanka ansixiyaan maxaa ka dhalan karaa hadii la ansixiyo oo la meelmaro hadii eh, baarlamaanku ansixiyo hadda eh, laga yaabo mucaaradnimo badan marka hadda madaxda oo hadda siyaasiyiinta oo xilalka hore wadanka usoo qabtay oo kala dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed inay sameeyaana laga yaabaa hadda arrimahooda baaq ayuu ku ekaa tallaabooyin dhinacooda in ka yimaado eh, waa suurtagal guux siyaasadeed oo baarlamaanka hadda qaabka mucaaradka ku jiro oo maanta diidana arrintan arrinta hoosta iyaga ah naftarkooda ay eh, media ka hadlaan marka waa arrin runtii horta masiiri ah oo wadanka eh, dhinac walba ka taabanayso culayskeedana leh haddii baarlamaanku ansixiyaan marka mawjadaha siyaasada way iska jiri karaan balse marka dhinac kale aad eegto xukuumadda waxaad moodaa in iyada naftarkoodiisan moognayn arrimahan oo kale haddii la ansixiyo xasaradaha siyaasadeed ka dhalan karo marka si haddaad u eegto inay u diyaar garowdo ayaad moodaa aysan khabar moog aysan ahayn arrinta noocan oo kaleeta ah aysan baarlamaanka is heshiiska noocan aan la horkeynin oo diyaargarow inuu jiraad moodaa sida amniga loo sugi lahaa iyo iyo xasaradaha siyaasada haddii dhashaan sidii loo wajahi lahaba inuu xukuumadda u diyaar garaysantaad moodaa waatuu ra-iisul wasaaraha e, maantay e, e, la kulmay taliyaasha ciidamada amniga marka dadku waxay leeyihiin xasaradaha siyaasadeed waxyaabaha looga hadlaya kulanka qeyb ayuu ka mid yahay sidii amniga loo sugi lahaa oo beritola laga yaaba magaaladu in aad loogu dareemo mataqaanaa isbedel dhinaca amniga ah maadaama baarlamaanku ay arrimo noocaan oo kaleeto ah marka la horgeynayo magaalada sawaxankeeda laga dareem laga dareemayo Eh, laakiin dhanka kale markaan ka eego haddii baarlamaanku ansixiyo eh, hadda madaxda hadda joogta sidii rabaan u hergasho mm. waxay noqon doontaan laga baran doonaa laba mid madaxdii ugu horeysay oo ku dhiiratay dastuur oo madaxdii wadanka soo marta ku dhiiran weysay oo qabiqoyaalka ka saarto dhamaystirtay mm. eh, waa guul weyn oo usoo hoyata ay noqon doontaa midda kaleetana siyaasada yni qaybsiga xagga dhanka beelahana wax badan ayaa taaban doona iyada naftarkeedu madaxdu hadda joogto siday u xalin lahaayeen dabcan aragtideeda weli lama faahfaahinin dabcan culeyskeeda way dareemi doonaan midda labaad madaxda arinta usuroogeysa oo guusha u sooyinaysa ay tahay doorashooyinka soo socda laga yaabaa in himiladooda siyaasadeed hirgelintooda inay ufududayso arrintan haddii suurto gasho baarlamaankaascaleemasaarkii eh, madaxweyne siciidani oo qorshuhu uu yahay in qamiista uu dhaco ayaa arrinkaa kusoo beegmay ka waran bal saameynta ay isku yeelan karto iyo caleemasaarka halkaas ka socdo eh, ay ka qaybgalayaan madaxda kala duwan ee soomaalida horta waxaa la yidhahdaa qof bas oo bilaabaa jirto oo laga barto habdhaqan siyaasadeed eh, sida erbixinta eh, hadda soomaalidu sanado sanadba erbixin cusub timaado oo qof soo handaso oo bulshadu ku dhex oo kaleeta madaxweyne farmaajo waktigiisii waxyaabaha eh, siyaasada soomaaliya ku cusbaa kamid ahaa markay xasarad jirto in indhaha dadka laga sii jeediyo yacni eh, barnaamij kale la abuuro oo dadku ay ku ilaabaan culayska markaa jira marka arrintan dad badan waxay leeyihiin culayska Eh, hadalhaynta saciid cabdulaahi deni baraha bulshada lagu hadalhayn lahayn soomaalidu ay aada eh, cindahooda in loogu sii jeedinaad moodaa eh, baarlamaanku waktiga lagu soo aadiyay dadka badanaa sidaas hadaleyn noocaas suuqa waa ku jirtaa si kastoo ahaataba hadda waxaad moodaa siciid cabdulaahi deni Eh, dabcan madaxdii la filayay inay ka qayb galaan caleemasaarkiisii heerkii maqaamka sare la filaya dabcan naftarkiisi inuusan yeelanin madaxdii ka wada maqan tahay eh, marka saameyn xagga eh, way ku yeelanaysaa kulanka beri hadalhayntiisa iyo miisaaniyadda culeyskiis marka loo fiiriyo caleemasaarka siciid cabdullaahi deni suuqi ay rabeyn in runta naftarkooda suuqgeynteedu aad moodanaysaa inuu aada u yaraan doono mm wax walba waxaa lagu qiimeynaya horaan u sheegay sacuud cabdullaahi dani mucaaradku hadda dowladda kasoo horjeedo oo qaarna ay si wanaagsan aan weli usoo shacab bixin laakiin si dadban mucaaradnimadooda yani loo dareemo iyo madaxdii la filayay wax la isweydiinaya kamida ah dowlad goboleedyada iyo madaxweyne madaxweynaha wadanku inuu ka qayb geli doonaa mana muuqata hadda inka kasto walow dowlad goboleeda qaar ay tegeen laakiin isweydiina eh, e lafta garan oo ma garan karo inuu beri tegi kaasina wuxuu ahaa siyaasi cabdi xaashi cabdisalaan oo ka faallooda arrimaha siyaasada soomaalida oo aan wax ka weydiinayay kulanka la filaya beri in baarlamaanka labada gole ku yeeshan xaruntooda villa hargeysa soo dhawaada hasha bar mise bar bar iskale geedka beeyada muxorland waxaana wakiil ah jaamac marka soo haray waax mise waax waax waxaa jiclan waxaana wakiil uga ah qorane waaxda soo hartay fallar mise fallar fallar waxaa iskale qansaxlan waxaana wakiil uga ah diiriya fallarka soo haray jibsi mise jibsi jibsi waxaa iskale garaslan waxaana wakiil ah madkarow jibsiga soo haray ribic mise ribic ribic waxaa iskale mukaylan waxaana wakiil uga ah calasow ribca soo harayna waxba nooma galeen naga siiya maqan maayo qaybtii dawacada miya allow cadaalad ma u qaybinay waar dee qaybta noocani maxay ahayd ka joog adiga kuma jirtin sayd bursi waa kan soomaali indhahan u yeelay ya saluuga iska dha nin seexday iyo nin soo jeeda isku si wax loogama qaybiyo horaa loo yiri ninka seexdaa siciidiibu dhalay sinaan ayaa wax loo qaybshee iska dhaafa saluuga aan mudnaado maalkanay sii magacnayan waayin waa halkay maanta joogto iska dhaafa masayrka aryaha tanoo kala arkay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran waxaa ayaad maqlaysaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaa isla sii gaaraynaa saaxiibyaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waan kalamaanay waxaa la yidhi waliilagu ma soo helo waxaad samo ku weyde waxaad ka tagtay maaye eh. walaalkay rumaado eh. wadadeen eh. maraa war bashiirow adiguna waxaad ka tagtay wariyey wayo ahey wuu wareersanye muxuu soo wataa aryaadhaha bilaashaad madaxweyne muuse biixi ugu dhiga hadlaysiin doorashadan in dib loo dhigaa weeska caddahay minow rabana waa iska dhaafaaba mugga idinkoon qaylin waxaad dhammaantiin eegihi allawaaniya weedha ka maqle maba oga waxawaar walloweyne waxa buuqiya iyo xasra dalkiinna ka socda dad badan baa wada laakiin annaga mujaahidkii baana handaraabay markaa doorasho in laga rababa ma oga wareer jabuutiyo yaabay hadda ka hor waxay dhaheen wadaadkeennii waka aryaadhaha kale maanay wax isweydiine ma xumee maanta ma muusa bixiyey mahaan arkaynoo maanta ma muusa bixiyey mahaan arkaynaa madaxweyne muuse biixi ayaantan waxaa lagu haystay dhulka waabi axmed u saxeixaye haddana ma doorashadii u diidaa la yidhi war nin doorasho iyo tartan ogol oo dalka in lala leeyaha oga keligii go'aan ma gaaro war hadda keligiis go'aan ma golaha guurtoodu celiyaa lagu yidhi war golaha guurtigu wixii muuse biixi rabo waa kuwii ogolaa jiray saw xaaji saleymaan ma joogo maxaa dhacay waalwalla garan maysaane xaaji cabdi saleebaan hadeer ka hor watuu yidhi abiyow in farmaajaha noo keenin warwaaqlow hadeer muxuu dhihi waayey abiyow in adeero iyo baddeenna noo dhaaf aryaadhaha war ma haysin muuse dhulkan lagu eedayhaya ma bixine madaxweyne farmaajo hadda ka hor bixiyey laakiin muuse saxiixa dambe u leeyahay muggi horena arrinta walaxow ka ogaayaa la yidhi war kalamaanay wo wareersanye muxuu soo wataa waaryaareen dhagihi alawaani weedhaka maqle maba oga waxawar maalindhood musharaxa xisbiga wadani cira wuxuu yidhi doorashada somalilan cidis baaraw dhigankadhaa ma jidho war bashiirow cira ma jidha ma dhiina iskoobi warkaa war kale maanay war mahisaane geedda soomaali la yidhaahdo kalamaroona meel ufiyowna ma lahan muuse biixi waa kaa ku qataara somalilan madaxweyne xasan shiikhna waxaa la yidhi rakaabkiisaa ku qataaran sababtoo ah qaar waxaa la yidhi dhulkii ay ku mashquuleen qaarna waxaa la yidhi ciidankii madaxda looga dhiga war kama hayaan oo ayagaa isdilaya maamul goboleedyadiina waad oo qaar qaara itoobiya u kala dhuumanaya qaarna beelihii isku dirayaan oo aana qabiil baa laysku dilayaa waxaasoo dhibaataa shabaabna dhinacu ka eeganaya itoobiyaoo dhulka rabtana dhinacay ka fiirsanaysaa dadka qaarna waxayba leeyihiin odagu waa dadaalayaa laakiin far keliya fool ma dhaqdo warwaasaha hore waxaa loo yidhi gacantii nin lihigoynayaa waa gomudan tahay nin walaalkii geed ugu jiraa geesi noqon waa warwali kaalaarey galandireejelka ganuuniyow hortiyamaka guulaysakortaaryadhaha allow naxariista abwaandhoodamba hadda ka hor waxa uu yiri nin walaalkii doondoonaya dhuuma kari waayo wararxamarku waxay dhahaan lama iyaaka dhexdooda nacbudu ah ku jirtaa wali kaaleerey hundurmiya hajeedow dhatiyo hamaansiga jara war waxaa kaloo la yidhi laba sudan dhexdooda min qalfiima ku jirta war mahmaayadaasoo abdhayduhu waxay leedahay laba walaal dhexdooda etoobiya ku jirtaa warnimayow anigu waxaan la yaabay madaxdii hore dastuurkan ay ka hadlayaan maxaa ka quseeya sababtoo ah dastuurkan warkiisu toban sano ka badan ayuu socday intaas waa laga wada hadlayaayo waa laga tashanayaa ayaa lagu hayay malaayiin dollaroo lacaguhuna waa ku baxday adduunyadana waa lagu wareershay welina waxay ku hayaan ha laga wada tashado looma dhammeen war nin dood dastuurka ku saabsan falanqaynaya waxa uu yidhi siyaasiyiinta xildoonkah dastuurka in la dhammaystira ma rabaan sababtoo ah beri markay soo sharaxayaan ayay khudbadaha ku darsan lahayn dastuurkana waan dhammaystirayaa markayaan laga kala qabyayn khudbadahooda war iyo toban sano musharaxiinta maanta mid kastaa wuxuu ku doodayay inuu dastuurka dhammaystiri doonee weligeed ma layska wadayaa warbow kalemaanay waa wareersan tihiin wadaad hadlayay wuxuu yidhi dadka waxaan hanuun uga warramay wax iga yeelaanba nimanka kursigu waalayaan waanin kari waaye warabwanguuro tivigii qaranka kuuriyada waqooyi ka hadlayaba waxa uu yidhi doorashada soo socta soomaaliya waxaan la yaabanahay sidii laysu sharrixi doono iyadoon la oran karin shabaabaan dalka ka xoraynaya dastuurka baan dhammaystirayaa diin cafintaan ka shaqaynaya federaalkaan daadejinaya war xunuqabatayn toobkaad ka tagtay waananba waxaan maqli jiray waanadu ma deeqdo dadna way coloobeenhe ducayo quuraan bay wadaadadi ku daaleenhe warana waaqlo waxaan maqli jiray dhegihii allawaaniya weedha ka maqle maba oga waxaubow hadda odaygu ma keligiisbu dadaalahayaa war sawtii hore loo yidhi baadida nin baa kula daydaedaalna kaa badane oon doonahayn inaad heshana daa'im abidkaaye dadkuna moodi duul wada socdoon daahsoonayn dalla ma laha aakhira haddii loo kitaabdayo war hadda madaxweyne xasan sheekh ma keligiisoo shabaab la diriiraa ma keligiiba etoobiya dalka ka difaaca ma keligiisba wax alla wixii howl dawladda u tiil qabtaa war xasan sheekh keligii talis maahanah dambaabin war waa keligii talis laguma warana waxaa lagu yidhi wixii howl dalka taalla korka ka kordhay oo oh, wuxuu tareenka saartoo dhani maxash bay ahaayeen warma waxaan maqli jiray carrada waada ulo u la qaata ma leh aryaadhaha waxaa la yidhi farkaaliya ma dhaqda fool qofkii faayowna waa fahma farkaliya ma dhaqda fool Eh. warwalikaalanay dadabasladdaamisa meelnikadeersiye lankoshalay soo bilinday dirig masii koro warkalmaane waxaa kaloo la yidhi isbahaysi guud baa nafluhu bilix ku yeeshaaye eh. qof waliyo dhankuu buuxiya la ysku beegaaye eh. midkaa tiisa boganaysa waa laga korboodaaye adoo hiil hiilbidaaye ileen dib u baxaysaaye barbarkay doqoni kaa xigtaa kugu bannaanaa docday ka jirtaabay dhaxani kaa dishaay madadba Eh. war anugu waxaan la yaabay eh. soomaalida qaar doorasho isku haysto eh. qaar dastuur isku haystaan qaar qabyaalad isku dilayaan qaar dhul kale boobayaan cadowgooduna dhinac kasta ka fadhiyo oo weliba uu daawanayo waxa ay falayaan kuna faraxsan yahay ilaa shaqadiisii bay u hayaan dhagihi allawaaniya wedha ka maqli maba oga waxa warkalamaana waxaa kaloo la yidhi qarsoonaydaduu wada qisaasaayo oo qabyaalad isku sii dilaa oo wax qaab darane dhulku waa idin qaadaa haddaad igu qanxaysaane haddaad qoorya xero leedihiin qayrku wada jooga qaadha qalabka dhulkiinna u qaadha waa qodaale dhammaad ka wada qaybgala warkalamaanay war ma haysiine waxaa kulmay saddexda taliya ee nabad sugidda iyo booliiska waxayna ku tashteenaa la yidhi sidii soomaaliya cir dhul iyo bad loo difaaci lahaayeen bowtaas ma ka dhabba misu horriyoonaya nawar walla weynay taliyaasha shiray eh. nuuxtaani ma ku jiray ma horta etoobiyaan ku ogaay maga soo laabtay war waaqlow saqadhi dabagala ma joogan shirka war taliyaha nabasugidda somalilan eh. eeyihii tababarnaay ou keenay xaggay ku dambeeyeen war bow sirdoonka leexsanee somalilan eh. haddayna musebixi baa xakuma adeer qaranka somalilan ciddii faragelisaa saqda dhexaa guriga lagala baxaa war taliyaasha shiray taliya shib ma ka ahaa oo kaali taliya laandheera shub maylunku tabi war madowkaas ma dagaal buu aadi karaa maxaabiis buu hayaa war taliya shub mar hore wuxuu yidhi madaxweynena maxaa shabaabka loogu soo wadaa halkaa iyo meesha ka yimideen maa loo wado war madaxweyne lafta garaan wuxuu yidhi shabaabka kuwa naga soo jeedaa ugu xaasisan warbawa kuwaasha ma kala roona war lafta gareen hal maroo la fiiriyaa ku filan oo idin yidhi lafta gareen kulaha lafta naga ah ka dambaysay war kalamaanay waa falantiina soomaalidu intay dood iyo khilaaf ku jirto dalkoodii waa baylah aryaanaha mahaas mugay marayso samigay cabdulana wuxuu yidhi ow haddaan cabsiyu ka ceelayn eldeena qof kasta caabe haddaan cabsiyu ka fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamada sheekeeya iyo ah ka qaabeynaya caawa intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo badhiyey way iyo aheen wuu wareersaye maxusoota wariyey way iyo aheen wuu waayahaa adduunkiyo wakhtiga isbedelaye uman dhalaanin weydee wehelkay rumaado waayahaa adduunkiyo waqtiga isbedelay dadka laguma wiirsado haddad adigu wacantee dadka laguma wiirsado haddad adigu wacantee jacaylba naftaylaa wadaage werweriyo jacaylba naftaylaa wadaage ma warban haya ma warban haya jacaylba naftayla wadaage werweriyo jacaylba naftayla wadaage ma warban haya ma warban haya dhegihi allawaaniya wedhaka maqle maba oga waxaa xidhaka maqli maba oga waxaa xasamoo kuweyde wali laguma soo helo waxaad samoo kuweyde kugu wiirsan maaye walaalkay rumaadow kugu wiirsan maaye walaalkay rumaadow wadaadeen mara wadaadeen mara

hotaa wedhaymaad haddad waaya aragtee weligay intaan jiro aniga waygu weyntee wedhaayimaad idhaahdeen haddad waaya aragtee weligay intaan jiro aniga waygu weyntee addunyada wixii nool sama laguma waare addunyada wixii nool sama lagu waare adna wal casigaagiyo intuu cilwadna xidhay adna wal casigaagiyo intuu cilwadnaa xidhay ma warban hayaa mawarban hayaa wala casigaagiyo intuu cilwadna xidhay adna wala casigaagiyo intuu cilwadna xidhay ma warban hayaa ma warban hayaa eegihii maqle maaba oga waxaa lawaaniya wedhaka maqli maba oga waxa